alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xusnulmuslim waxaynu ka qaadaynaa xadiidka saddex iyo lixdanaad waxaanu ka warramayay sheikhu ducooyinka la odhanaayo inta aan la salaamad naqsan ee salaadda aan laga bixin waxaa kaloo la odhanayaa in la yidhaahdo inta aan la salaamad allahuma inii as'aluka ya allaahu biannaka alwaaxidu alaxadu asamad allaahumma ilaahayow innii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanayaa yaa allaahu ilaahayow biannaka alwaaxidu alaxadu asamad waxaan kugu weydiisanayaa inaad tahay biannaka alwaaxidu ka kelida inaad tahay ee al axadu kelida ah ee cidi ayna ku lamaanayn labaduba kelinimay sheegayaan laakiin waxaa sii adag ee erayga al axad ayaa sii adag assamadu ka umuuraha xaggiisa loola irkadee loola qasdo adigoo ah ama assamadu sayidka sayidnimadiisu dhammaystiran tahay adigoo ah waxaan kugu weydiisanayaa alladii kaasoo lam yalid aan waxba dhalin oo aan farac lahayn walam yuulad isagana aan la dhalin in sifadaadu sidaa tahan kugu baryaya walam yakun lahu kufuwan axad walam yakun lahu aanu u ahayn kufuwan axad cidnaba aynay u ahayn kuf aynay u ahayn bimacnaa cid u dhiganta oo shabbahdaa ama la midi aynay jirin sifaadkaagu inay sidaa tahay asmaadaana aad leedahay baan kugu baryayaa kugu weydiisanayaa an takfira lii inaad ii dhaafto dunuubii dembiyadayda innaka adigu anta alghafuuru alraxiim waxaa tahay ka dembidhaafka badan ee alraxiimu naxariista badan baa tahay xadiidka sidan lagu soo wariyey sidan sheegaya waa min xadiisi mixjan ibnu adrac mixjan ibnu aladrac xadiiskiisa weeye shaarixa majdi waxaa ku dhacay inuu alardac yidhi mixjan ibnu alardac ayuu yidhi oo ra'duu hormariyey waana markaas sabqu qalam laakiin saxdu waxay tahay in markaa daalku horreeyo weeye waa mixjan ibnu aladrac saxaabiga la yidhahdaa laga soo warinaya nebigu wuxuu maqlay calayhi asalaatu wasalaam masjidka intuu soo galay ayaa nin tukanaya oo atixiyaadsanaya ayuu ugu soo galay markaasaa ninkii ducadan ku ducaystay waa intii aanu salaamad naqsan nebiguna ducadii waa maqlay calayhi asalaatu wassalaam markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam qad qufira lahu qad gufira lahu waa loo dembi dhaafay waa loo dembi dhaafay saddex goor ayuu arrinkaa yidhi xadiidkan waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaam axmed ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya waxaa laga qaadanayaa ducadan hadduu ruuxu ku ducaysto salaadda aakhirkeeda intaanu salaamadnaqsan ka hor isagoo qalbiga soo xaadirinaya oo shuruudihii ducada markaa dhammaystiraya hadduu markaa sidaa ku ducaysto yaqiinta iyo qalbigiisa inuu soo xaadiriyo iyo ikhlaaskiina dhammaystiran tahay wax ducadiisa ishortaagana aanu la imanin in ducada lagu rajo badan yahay in laga aqbalo culammada qaarkood waxay yidhahdeen ducadan in lagu ducaystaa oo ilaahay lagu baryaa asmaada iyo sifaatka ilaahay lagu baryaa waa ismullaahi alacdam xadiidku ma tasriixin laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama nebigu yidhi waa laga aqbalay asmaadii ilaahay inuu ku baryayaana ay jirto in ismullaahi alacdam uu yahay asmaaduu ilaahay ku baryey ayaa loo rajaynayaa waana tawasul ilaahay loogu tawasulayo magacyadiisa iyo sifaatkiisa loogu tawasulayo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay waxaa u sugnaaday magacyo wanaag badan ee magacyadaa ilaahay ku barya marka magacyada hadda ilaahay lagu baryayo waxaa ka mida alwaaxid baa ka mida alaxad baa ka mida alsamad baa ka mida iyo allahu in loogu yeedhaa ka mida sifaatka ayaa ka mid a aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waxaa ka mid ah khitaamka lagu khatimay asmaada sheegiis khaatimada lagu khatimay iyaduna waxay noqonaysaa tawasulkii innaka anta alghafuuru araxiim sida badanna ducooyinka waxaa lagu khatimaa magacyo u munaasibah oo haddii markaa ilaahay laga baryaayo makfiro laga baryayo asmaada alkhafuur iyo alraxiim iyo baa lagu khatimaa ama makfiro iyo raxmo haddii laga baryaayo alkhafuur iyo alraxiim baa markaa lagu khatimaa haddii markaa laga baryayo ducada inuu aqbalo samiicu ducaa baa lagu khatimaa wahaakada xadiiska afariyo lixdanaad isaguna wuxuu sheegayaa in lagu ducaysanayo marka aan la salaamadnaqsan atixiyaadka dabadiisa in la yidhaahdo allaahumma ilaahayow innii as'aluka anigu waa ku weydiisanayaa bianna laka alxamda in xamdigu kuu sugnaadiyo mahadnaqu inuu adiga keligaa kuu sugnaaday baan kugu weydiisanayaa kugu baryaya laa ilaaha ilaa ant mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane adigoo qura in lagu caabudo ayaa xaq ah waxdaka xaalaad keligaa tahay laa shariika lak xaalaadan wadaaga lahayn almannaanu ay anta almannaanu waxaa tahay ka waxbixinta badan baa tahay manniga waxaa loo isticmaalaa laba macne mar waa deeqda iyo waxbixinta macno labaadna waa loo isticmaalaayo almannaan waxaa kaloo loo isticmaalaa in looga jeedo tarsheegadka yacni cid markaa waxa weeye loo tarsheegto ama markaa waxa weeye nicmadii la xasuusiyo oo loogu manno sheegto nicmadii manno sheegad marka hadda almannaan waxaa looga jeedaa ay kasiiru kasiirulcataa waa kii wax bixinta badnaa ee aad wax u bixinayey macnahaasaa looga jeedaa waana mubaalaqo yaa badiica asamaawaati waalard kii cirarkiiyo dhulka abuuray ee abuurkooda bilaabayow albadiic waa mubdic bay la macno waa faciil oo mufcil looga jeedo ay mubdicahumaa ayaa macnuhu dhacay kii cirarkiiyo dhulka abuuray ee abuurkooda bilaabayow ee ciduu kaga daydaa aynay jirin yaa daljalaali waalikraam yaa daljalaali ka weynida u saaxiibka ahow waalikraami iyo ka sharfista u saaxiibka ahow yaa xayu yaa qayuumu kii noolaayow yaa qayuumu kii markaa khalqiga markaa inuu maamulo ku kacayayow ee bimacnaa heeganka ahaa ee khalqiga maamulayey ee ilaalinayey ee dabbarayey yacnii cidna isagu aan u baahnayn khalqigoo dhanna isaga ay u baahan yihin oo isagu maamulayey afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin waxaa loo jeedaa tadbiirka iyo ilaalinta iyo arsaaqidda iyo nicmaynta ayuu markaa ku kacayaabaa loo jeedaa marka qayuumna waa macnahaas oo markaa isimkii waxaa laga dhigay in mubaalaqa ayaa laga dhigay innii as'aluka aljannah waxaan ku weydiisanayaa jannada wa acuudu bika waan ku magangelayaa min annaar naartaan kaa magangelayaa ee naartana iga magangeli xadiiskaas sidan ku soo arooray waa min xadiisi anas ibni maalik anas ibni maalik baa soo wariyey nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu maqlay nin ducadan ku ducaysanaya ayuu nebigu calayhi asalaatu wassalaam uu maqlay intaanu salaamo naqsan ka hor ninkaasi ayuu ducadan ku ducaysanayey markaasaa nebigu wuxuu idhi calayhi asalaatu wassalaam waaladii nafsii biyadih laqad dacaa biismihi alacdam aladii idaa duciya bihi ajaab wa idaa su'ila bihi actaa waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaan ku dhaarto allah ahe laqad dacaa wuxuu ku ducaystay bismihi alacdam magicii ilaahaye weynida badnaa ayuu ku ducaystay alladii idaa duciya bihi ajaaba wa idaa su'ila bihi actaa magacaasoo haddii ilaahay lagu baryo ilaahay u aqbalo wixii lagu weydiistana ilaahay uu bixiyo oo siiyo yacni saasuu nebigu ku dhaartay calayhi salaatu wasalaam xadiiskana waxaa soo wariyey asxaabu sunan baa soo wariyey iyo imaam axmed iyo bukhaari fi aladabi almufrad ayay ku soo wariyeen waana saxiix sheekh albaanina waa saxiixinaya marka xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye ilaahay lagu baryo oo loogu tawasulo yacni tawxiidka ilaahay la keliyeynaayo la waxidaayo iyo mahadnaqa rabbi loo mahadnaqayo iyo asmaadiisa in ilaahay lagu baryo tawasulka ilaahay in wax lagu baryo waxaa laynoo sharciyey kow magacyada ilaahay inaynu ku barino waa laynoo sharciyey walilaahi alasmaa'u lxusnaa fadcuuhu biha marka magacyadii in ilaahay ku barino waa arrin mashruuca oo layna amray waxaa kaloo laynoo sharciyey ilaahay sifaadkiisana in ilaahay ku barino waa laynoo sharciyey xadiiskii horeynu soo marraynay labaduba waa ku sugnaayeen aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad sifaadkii ilaahay bay ka mid marka asmaadii iyo sifaadkii labadaba in ilaahay lagu baryo xadiiskaa hore waa ku sugnaayeen xadiiskanna waynu tegi doonaa waxaa kaloo laynoo sharciyey camalka saalix aynu samayno inaynu ilaahay ku barino isagana waa laynoo sharciyey camalkii wanaagsanaa baa ilaahay lagu baryaya xadiidkan haddaba waxaa ku jira camalkii wanaagsanaa oo ilaahay lagu baryayo bianna laka alxamda laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika lak yacni ruuxu inuu intaba qiray inuu ku baryayo macno kale waa u dhici kartaayo in sifanimo ay u dhacayso ay noqoto sifo ilaahay sifaadkii ilaahay inuu xamdigu u sugan yahay in waxdaaniyadu u sugan tahay in lagu baryo wejiga kalena waa aqbali kartaa inuu ruuxu qirayo inay allah u sugan tahay oo camalkiisii u dhacaya inuu ilaahay ku baryo wakada asmaada uu ilaahay ugu yeedhaayo yaa badiica asamaawaati waalard yaa daljalaali waalikraam yaa xayu yaa qayuum asmaadaas allaahumma oo ugu horraysa asmaada ilaahay lagu baryayaa waxay noqonaysaa tawasul ilaahay magacyadiisii loogu tawasulay noqonaysaa marka axaadiis kale ku soo aroortay waa jirtaa in camallada saalixa ilaahay lagu baryo qur'aanka laftiisana waa laga deliishaday rabbanaa inana samicna munaadiyan yunaadii liliimaani fa aamanna marka waxa weeye waxay noqonaysaa tawasul iimaankii ilaahay loogu tawasulayo rabbi lagu baryaayo marka yacni sida loo keenay waa sidaas weeye dabeedna fa'da looga tartiibiyey fa'da looga tartiibiyey badiica asamaawaati waalardi waa isim asmaada ilaahay ka mid ah asmaada ilaahayna waxay u qaybsamaan asmaa mufrada iyo asmaa mudaafa marka badiica asamaawaati waalardi waa isim asmaada ilaahay ka mid mida ah. albadiico keliya la odhan maayo waa isim ee badiica asamaawaati waalard ayaa la odhanaya waa isim ilaahay waayo dee ilaahay baa loogu yeedhoo lagu beriyey yacni maadaama markaa ilaahay loogu yeedhay waxay ku tusinaysaa isim asmaada ilaahay ka mid aynu qur'aankana waa ku soo aroortay ilahay inuu yahay badiicu samaawaati walard duljalaali waalikraam waa isim asmaada ilaahay ka mida ah. waayo ilaahay baa loogu yeedhay maqaamu ducaayadoo la joogo nebiguna waa taqriiriyey calayhi asalaatu wassalaam yaa daljalaali waalikraam mawaadic badanna waa ku soo aroortay nebiguna sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi aliduu biyaa da aljalaali waalikraam yacni laazimo ku celceliya inaad tidhaahdaan yaa da aljalaali waalikraam kii weynida u saaxiibka ahaayo kii sharfista u saaxiibka ahaayo marka ism asmaada ilaahay ka mida weeye macnaha looga jeedaa daljalaali waalikraam waa maxay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa yaa daljalaali kii weynida u saaxiibka ahaayow ee u ehelka ahaayee mutaystay in la weyneeyo ahlun bian yujalla walikraamika sharfista u saaxiibka ahaa ahlun lian yukrama yacnii u xaqa lahaa ee u ehelka ahaa in la sharfo oo sida loo yidhaahdo ahlu taqwa waa ahlun an yutaqaa loogu fasiray ayaa marka halkanna waxaa loogu fasiraya ahlun lian yujalla wa ahlun lian yukrama ilaahay wuxuu u ehel yahay in la weyneeyo iyo in la sharfo mid walba ayuu ilaahay u ehel yahay weji labaad culamada qaar waa ku fasireen oo waa in la yidhaahdo yaa daljalaali waalikraam waa ka weynida u saaxiibkii cadamada waalikraami ka sharfista u saaxiibka ah oo yukrim ahla taacatih wuxuu sharfayaa cidda taacadiisa u ehelka ah iyo awliyadiisu ilaahay sharfaya oo ta horena la yidhaahdo jalaalkii cadamada isaga u saaxiiba ikraamkana la yidhaahdo yacni wuxuu sharfayaa ciddii taacadiisa u ehelka ah ayuu sharfayaa wejiga saddexaad waa in la yidhahdo yaa daljalaali waalikraam waxaa loo jeedaa ilaahay waa ka jalaalka u saaxiibka ah iyo weynidii cadamada waana ka ikraamka u saaxiibkaoo yacni isaga ayaa markaa yacni u saaxiiba inuu waxa weeye markaa e, issharfo isaga ayaa u saaxiiba awjuhda ay culammadu sheegeen waxa ugu fiican wejiga ugu horeeya in laga tilmaamayo ahlun lian yujalla wa ahlun lian yukram wejigaasaa ugu fiican awjuhda lagu fasiray in la weyneeyo iyo in la sharfaba ilaahay isaga ayaa u ehel ah oo mutaystay waana wejiga uu arjaxay shaykhulislaam ibnu taymiya markuu saddex weji soo naqliyey wejigaasuu arjaxay oo yidhi kaasaa ugu fiican marka sidaa haddii lagu ducaysto yacni ruuxu wuxuu ku ducaystay ismullaahi alacdam buu ku ducaystay bal xadiiska kalena aan aragno xadiiska shan iyo lixdanaad wuxuu sheegayaa in lagu ducaysanayo marka aan la salaamad naqsan allaahumma innii as'aluka biannii ashhadu annaka anta allaahu laa ilaaha ilaa anta allaahumma ilaahayow innii as'aluka anigu waa ku weydiisanayaa biannii ashhadu inaan qirayo baa kugu weydiisanaya kugu baryaya annaka anta allaahu inaad adigu tahay allaah inaad tahay inaan sidaa qirayaan kugu weydiisanaya kugu baryaya waa tawasul yacnii camalkii wanaagsanaa ilaahay lagu baryayo waayo qirista uu qofku qirayo ee tawxiidkii ilaahay iyo sifaatkii ilaahay uu qirayo iyo asmaadii ilaahay ayuu ilaahay ku baryaya marka qiraalka uu qiraye sidaa qirayaana waxa weeye waa camalkiisa waxaan kugu weydiisanayaa biannii ashhadu inaan anigu qirayo waan caddaynayo ictiqaadsanaho yaqiinsanahay annaka anta allaahu inaad adigu tahay allah macbuudka xaqa xaqaa inaad tahay xaq lagu caabudo ee mutaystay in la caabudo laa ilaaha ilaa ant mid la caabudaa xaq ma aha ilaa anta adiga mooyaane adigoo qura ayaa in la caabudaa ay xaq tahay alaxadu asamad waxaa tahay ka kelida ah ee assamadu yacni sayidka ah ee cid la mida aynay jirin sayidnimadiisu dhammaystirantay alsayid aladii kamala su'daduh ama assamadu waxaa tahay ka umuuraha xaggiisa loola irkadae loola ciirsado oo baryada isaga lagula eerto alladii kaasoo lam yelid aan waxba dhalin walam yuulad aan la dhalin walam yakun lahu aynay u ahayn kufuwan axad cidnaba aynay kuf u ahayn oo u dhigmin oo cid shabbahdo u dhiganta aynay jirin ayaan kugu baryaya xadiidka sidan ku soo arooray waa min xadiisi buraydata ibni xusayb weeye min xadiisi buraydata ibni lxusayb weeyaan nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu maqlay nin sidan ku ducaysanaya salaaddii isagoo tukanaya ayuu sidan ku ducaysanayey oo aan salaaddii weli ka bixin salaamudnaqsigii ka hor markaasaa nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laqad sa'alta bilismi aladii idaa su'ila bihi actaa wa idaa duciya bihi ajaab waxaad ilaahay ku bariday magicii haddii ilaahay wax lagu weydiisto uu bixin jiray haddii ilaahay lagu baryana ilaahay ducada aqbali jiray ayaad ku bariday magacaasaad ilaahay ku barida xadiiskanna waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo imaam axmed ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinayaa marka xadiiskan iyo xadiiskii horeba waxay sheegayaan magac ilaahay oo weynaansho badan inuu jiro asmaada ilaahay inay kala fadli badan yihiin culammada qaarkood waa tilmaameen oo waa sheegeen wax maaniciina kuma sugna waa ilaahay cidduu doon u fadila yacni sida marka waxa weeye yacni ilaahay cidduu doono u fadilo ayaa asmaadiisana ilaahay u kala fadilaya marka asmaadiisa inay kala fadillaadaan dhibi kuma sugna yacni mid waliba allah magac waa u yahay allahna waa markaa waa tusinaya inuu isim asmaadii ilaahay ka mida yahay waa tusinaya laakiin inay sii kala fadli bataan dhibi kuma sugna laakiin bacdu ahlicilmi waxay u fasireen alacdam in looga jeedo bimacna alcadiim magaci ilaahay weynaa wa asmaa'u ullaahi alxusnaa kulluhaa cadiima dhammaantood waa weyn tahay dhammaantoodna waa wanaag badan tahay culamada qaarkood saasay u tawjiihiyeen marka magaca ilaahay ismullaahi alacdamka ilaahay ducada ku aqbalaa waa kii bacdu ahlicilmi axaadiistan ku soo aroortay mid ahaan doorteen oo culammada qaarkood ay yidhaahdeen ismullaahi alacdam waa ka xadiiskani sheegayo xadiis burayda culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yacnii yaa xayu yaa qayuum ayaa ismullahi alacdam ah xadiiskii horena waa ku jirtaa culammada qaarkood yaa rabbi yaa rabbi in lagu ducaysto ama rabbana rabbana ay yidhahdeen waa ismullahi alacdam bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen may magac kasto magacyada ilaahay ka mida oo ilaahay lagu baryaa ruuxuna qalbiga soo xaadiriyo yaqiintii la yimaado shuruuddii ducada dhammaystiro maanic ducada u diidaya aanu la imanin marka uu ilaahay baryayana yacnii si tadaruc leh uu ilaahay u baryo iyo yaqiin uu ilaahay ku baryo wuxuu ilaahay weydiisanayaana dembi aynay ahayn wax dembi aanu ku jirin wax ducada markaa lagaga aqbali waayana aanu la imanin ee uu ka maran yahay wuxuu noqonayaa ismullaahi alacdamkii ducada lagu aqbalay laakiin waa inay umuurahaasi dhammaystiran yihiin maanic ducadiisa ishortaagaya oo baajinayaana waa inaanu jirin saasay culammada qaarkood marka ay u dhigeen sababtuna waxay tahay axaadiistii ku soo aroortay mawduuca ayaa xoogaa iskhilaafsan marka qaarba mid bay ku sheegayaan marka waxay ka qaateen macnaha guud bay ka qaateenoo asmaada ilaahay inay dhammaantood wada cadiimo tahay wada weyn tahay wada xusno tahay wada wanaagsan tahay yacni marka ayay ka qaateen marka waxay yidhahdeen haddii mawaanicdii ay ka maran tahay ducadu waxay noqonaysaa in ducada la aqbalo yacni markaa saasay noqonaysa sidaas ayay noqonaysa cala kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay sheegayaan tawxiidka iyo asmaada lagu larayo ee isimka allah iyo ka mid yihiin in waxa weeye marka ay noqonayaan ismullaahi alacdam haddii la eegana axaadiistan aynu soo aragnay waa ku jiraan magaca allaah khaasatan labadan xadiisee labaduba ay caddaynayaan ismullaahi alacdamka yacni tawxiidkiiyo allah labadu waa ku jiraan asmaa kalena waa raacaan oo waa markaa lagu sii daray marka waxay noqonaysaa inay waxaweeye ismullahi alacdamkii inay noqdaan cala kulli xaal in lala yimaado marba qaar la sameeyo oo marba qaar ilaahay lagu baryo asmaada ilaahay ayaa markaa fiican waa loo rajo badan yahay lafdi kasta oo nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ismullahi lacdamkii inuu yahay ishkaal male ama ilxaaqa la haleeshinayo asmaada kale la haleeshinayo iyaduu arrin ijtihaadi ah oo culammada qaarkood ay mareen weeye laakiin inta naska ku soo aroortay ee qadarka ka sugan baa ugu fiican in marka waxa weeye marka la yidhaahdo waa ismullahi alacdamkii insaan la yidhaha ducadana waa lagu aqbalaa laakiin haleeshiinta asmaada kale la haleeshiinayo culammada qaarkood waa mareen oo culammadii hore markaysaa bacdi ka mid a maray mucaasiriinta lafteedana saasi la eg sida sheekh ibnu baaz waxa uu marayaa ra'yiga ku saabsan ismullahi alacdamku magac gaara inaanu ahayn ee asmaada ilaahay dhammaantood ay tahay wada cadiima wada xasana wada xusnaa markaa sidaas aawadeed haddii shuruuddii ducada la dhammaystiro magacii ilaahay lagu baryaaba inuu noqonayo ismullaahi alacdam saasuu markaa yani markaa maray waana looga horreeyey oo culamada qaarkood baa sidaa maray xaafid ibnu xajar waa sheegayay wejiga noocaas ah waxaana filayaa wejiguu u badinayey inay markaa tahay ayaan filaya marka asmaada waa in ilaahay lagu baryaa waxaan lagu rajo badan yahay ducadaas inay insha allahu tacaala maqbuulo noqonayso baabka shan iyo labaatanaad aladkaaru bacda asalaami min asalaah adkaarta ilaahay la xusayo ee lagu dikrinayo salaamo naqsiga dabadeed salaadda laga salaamo naqsaday yani marka salaadda laga baxo adkaarta lala imanayo marka salaadda laga baxo waxaa la odhanayaa ugu horrayn astaqfiruullah astaqfiruullah astaqfiruullah saddex goor baa la odhanayaa ilaahu adaan dembidhaaf ku weydiisanayaa ilaahu adaan dembidhaaf ku weydiisanayaa ilaahu adaan dembi dhaaf ku weydiisanayaa astaqfiruullah baa saddex goor lagu celinaya shayga ugu horreeye marka la salaamadnaqsado la odhanayaa waa istikfaar waxaan la raacinayaa allaahumma anta asalaamu minka asalaamu tabaarakta yaa da aljalaali waalikraam allaahumma ilaahayow anta asalaamu adigu waxaad tahay assalaam baa tahay waa kii markaa nabadgelyada u saaxiibkaa baa tahay wa minka asalaam xaggaaga ayaa nabadgelyadu ka ahaatay oo ka timaaddaa adigaa ciddaa doonto nabadgeliya adaa nabadgelyada bixiya tabaarakta yaa daljalaali waalikraam tabaarakta barakadaada iyo khayraadkaaga iyo wanaagyaalkaagaa farabatay yacni tafaacala min albaraka barakaduna waa maxay waa khayrka joogtadee daa'imka ah marka tabaaragta khayraadkaaga ayaa farabatay culammada qaarkood waxay ku fasiraan tafsiir bilaazim oo tabaarakta bimacnaa tacaalayta waad korraysay ama tacaadamta waad weynaatay oo mid weyn baad markaa ilaahayow aad tahay yaa daljalaali waalikraam kii weynida u saaxiibka ahaayo walikraam iyo kii sharfista u saaxiibka ahaayo bimacnaa u xaqa lahaa in la weyneeyo oo la sharfo oo la jeclaado yacni kii u xaqa lahaayo xadiidka sidaa lagu soo wariyey waa min xadiisi waxaana soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey waxaanu sheegayaa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ida insarafa min salaatihi rasuulku wuxuu jiray calayhi salaatu wasalaam markuu salaaddiisa ka gadoomo ka baxo istakfara halaathan saddex goor buu ilaahay dembidhaaf weydiisan jiray salaaddii markuu ka baxo saddex goor ayuu ilaahay dembidhaaf weydiisan jiray wa qaala wuxuu odhan jiray allaahumma anta asalaamu wa minka asalaamu tabaarakta ya da aljalaali waalikraam saasuu odhan jiray weliid oo ruwaadda xadiiska soo warinaysa ka mid a ayaa imaamkii awsaaci oo xadiiska isaguna soo warinayo uu ka warinayuu uu yidhi kayfa alistikfaar ile xadiisku wuxuu sheegayaa ficil istakfara salaasan saddex goor buu ilahay dembidhaaf weydiisan jiray istikfaarku waa sidee buuhi imaamkii awsaaci buu weydiiyey imaamkii awsaaci baa dabeed u fasiro wuxuu yidhi waxaad odhanaysaa astakfir allaah astakfir allaah ayaad odhanaysa marka astakfirullah astakfirullah waa sida markaa awsaaci ku fasiri wey yacni markaa macnaha looga jeeda waa saas waana sida a'immadu ay markaa soo kala qaateen oo macnahaanna u fahmayeen salaaddii markuu ruuxu ka baxo xikmadda ku jirta maxay tahay inuu dembidhaaf inuu ilaahay weydiisanayo inuu ku bilaabo ahlucilmigu waxay yidhahdeen cibaadaadkii marka lala yimaado ayaa cibaadaadkii waxaa lagu khatimayaa in ilaahay dembi dhaaf laga baryayo baa lagu khatimaya waalmustakfiriina bilasxaar iyagoo habeenkii qiyaamuleyl mu'miniinta ay la yimaadeen ayaa haddana soo dhowaadada inay ilaahay dembidhaaf weydiisanayaan laynoo sheegay ya uma afiiduu min xaysu afaada annaas waastakfiru allah yowmu carafay ka yimaadeen wa khayru yowmin talacat fiihi shams waxay ku jireen cibaado xajkii waxaa la yidhi nafihiinna ka soo shuba halka dadku nafahooda ka soo shubayaanoo carafa waa inaad ka soo geddoontaan oo musdelifo timaadaan markaa musdelifo timaadaanna waa inaad musdelifo idinkoo ku sugan ilahay dembidhaaf weydiisataan uma afiiduu min xaysu afaada annaasu waastakfiru allah salaaddii marka laga baxo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa kaa istikfaarka ku bilaabay ya bal iyagoo cibaado habeenkii ku soo jeeda ayaa haddana waxay ku khatimayaan in ilaahay dembidhaaf weydiistaan kaannahu inay macsi ku soo jeedeen macsina kumay soo jeedine waxay ku soo jeedeen taaca iyo cibaado macnahaan waxay u dhacaysaa ilaahay ow cibaadadii aad xaqa u lahayd kumaanu caabudin ee waa ka gaabinnay yaa siday mudnayd inaannu la nimaadno lamaannu iman ka gaabinta yada ilaahu naga dhaaf yaa cibaadadii hagaajin mayno siday ahayd inaannu la nimaadno ku caabudno kumaanu caabudine taqsiirka iyo ka gaabinta aanu la nimi ilaahay uu naga dhaaf subxaanaka maa cabadnaaka xaqa cibaadatik fakhfir lana ataqsiira fi lcibaada macnuhu saasuu dhacay istikfaarka marka lala yimaado saddex goor waxaa lagu xijinayaa allaahumma anta asalaam wa minka asalaam assalaam waa ism min asmaa illah wa minka asalaam nabadgelyadana xaggaagay ka ahaato adaa bixiya ciddaad adigu nabadgeliso ayaa nabadgelaysaa ciddaad nabadgelyo siiso ayaa nabadgelyo helaysaa cidaanu ilaahay nabadgelyo siin nabadgelyo heli mayso marka nabadgelyada adaa bixiya tabaarakta yaa daljalaali waalikraam macnuhu wuxuu u dhacayaa nabadgelyo ilaahu nasii ducooyinku waxay u qaybsamaan duca sariixoo ducanimada ku cad iyo hadal macnaha duca ka ah hadda duca sariixa ma aha oo ilaahayow nabadgelyo nasii si cad umay odhan laakiin waxay la macno tahay inay ilaahay ka baryayaan nabadgelye ay ka baryayaan bay la macno tahay ammaantay rabbi ammaanayaan iyo waxa weeye yeedhista rabbi ay u yeedhayaan ya waxay la macno tahay ilaahu nabadgelyena sii saasay la macno tahay waxaa jirta ziyaado dadka qaarkood ay ku daraan oo ay yidhaahdaan faxayina bisalaam wa adkhilnaa daaraka daara asalaam ziyaadada caynkaasi xadiiska kuma sugna marka ziyaadada caynkaasi waa in la iska daayaan lagu darin ee inta xadiiska ku soo aroortay bes waa in la yidhaahdaa aan wax kale lagu darin xadiiska toddobiyo lixdanaad marka salaadda laga baxo dabadeed waxyaalaha la odhanayo waxaa ka mida laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allah ilaahay oo mid la caabudaa xaqa ma aha adiga mooyaane adigoo qura in la caabudo ayaa xaq ah ciddii adiga kaa soo hadha in la caabudaa waa baatil waxdahu xaalaad marka ilaahu keligaa tahay baa waxdaaniyadu kuu sugnaatay laa shariika lak xaal aanad wadaaga lahayn ayaa tawxiidku kuu sugnaaday waa tawkiid linafyi iyo tawkiid lilisbaat waa xaalataan mu'akidataan midna isbaatka oo sugista ah ayay adkaynaysaa midna nafyigay adkaynaysaa ilaahna macnihiisu waa ma'luuh waa mid la ilaahsado la caabudo uliha waa la caabuday fa huwa ma'luuh ay macbuud ilaahna wuxuu u dhacayaa macnaa faacil uma dhacayo macnaa mafcuul buu u dhacaya waa sida libaas malbuus ya ilaah waa ma'luuh ama alaha iyadu waa cabada alaha waa caabuday ulihana waa la caabuday weeye uliha waa la caabuday fa huwa ilaah waa mid la caabuday marka laa ilaaha ila allah ay laa ma'luuha xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane waxdahu laa shariika la xaal allah keligii yahay laa shariika lahu xaalan wadaaga lahayn oo waxa uu la khaaska yahay cidi ayna la wadaagin ay laa mushaarika lahu waa faciil bimacnaa mufaacil khasaa'istiisa cidi lama wadaagto laa asmaadiisa walaa sifaadkiisa walaa cibaadadiisa lahu lmulku ilaahay oo quruu u sugnaaday mulkigu oo wax kastaba ilaahay isagaa leh makhluuqoo dhan isagaa mulkiye isagaana leh cidi lama leh walahu alxamdu isagoo qura ayuu u sugnaaday mahadnaqu mahadnaqa dhammayska tiran ee kaamilka ah rabbi oo qur u sugnaaday xamdi jus'iya waa dhici kartaa cid in la mahadiyo laakiin xamdi dhammaystiran ama kululxamdi ama jinsulxamdi allah baa la gaara wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u yahay ka u awoodda badan allaahumma ilaahayow laa maanica lima actayt laa maanica mid diidayaa ma jiro lima actayta wixii aad bixiso walaa muctiya mid bixinayaa ma jiro lima manacta ay liladii manactah waxaad diiddana cid bixinaysaa ma jirto walaa yanfacu daljaddi minka aljadd walaa yanfacu ma anfacayo oo wax ma tarayo daljaddi ka markaa khaninnimada u saaxiibkaa iyo hodannimada minka adiga xaggaaga aljaddu khaninnimadaasi iyo hodannimadaasi iyo dheeftaa uu leeyahay waxay agtaada ka taraysaa ma jirto xadiiska sidan ku soo arooray waa min xadiisi muhiirati bni shucba weeye xadiiskii muhiirati bni shucba weeyaan waxaana soo wariyey bukhaari iyo muslim marka salaaddii marka laga baxo adkaarta la odhanayo ayay ka mid tahay towxiidkaas ayaa la odhanayaa towxiidkaasina waa fadli badan yahay afdalu maa qulta ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu almulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waxaan aniga iyo nebiyadii iga horreeyeyba ay yidhaahdaanoo ku dhawaaqaan waxa ugu khayr badan oo ugu fadli badan laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa huwa calaa kulli shayin qadiir tii baa ku jirta fa afdalu qawl mawdicanna maadaama nebigu markaa uu sheegay in la yidhaahdo xataa qur'aan in la akhriyo waxaa ka fadli badan dikrigan in la yidhaahdo sideeda qur'aanku waa fadli badan yahay oo adkaarta waa ugu fadli badan yahay waayo waa kalaamuullah dikrina waa yahay waana kalaamullah ha yeeshee mawdica dikri khaasi ku soo arooray dikrigaa khaaskee nebigu sheegay in la yidhahdaa ka fadli badan qur'aan mawdica in la akhriyo waayo nebigu sida afdalka abuu dadka ku hanuuninaya siba siday ka fadliga badan tahay ayuu dadka ku hanuunaya u tilmaamaya allaahumma laa maanica lima actayta walaa muctiya lima manacta waa nooc tawxiida waxaad adigu bixiso cid is hortaagaysoo diidaysaa ma jirto waa baajinaysa waxaad diiddood markaa adigu bixin weydoo diiddana cid bixinaysaa ma jirto ka markaa hodannimada iyo qaninimada iyo dheefta u saaxiibkiina qaninimadaasi agtaada waxba ka tari mayso ilaahay agtiisa waxaa ruuxa ka anfacaya waa iimaan iyo camal saalixa iimaan iyo camal saalixa anfacaya laakiin kanbaa xoog badan kanbaa xoolo badan kanaa ubad badan kanaa weeye qurux badan yacni waxa weeye waxaas ilaahay agtiisa kama anfacayaan waayo waxaas ilaahay baa bixiyey rabbina wax loogu dhowaado ma aha ka xoolaha badanna ilaahay baa xoolaha siiyey ka ubadka badan ilaahay baa ubadka siiyey ka xoogga badan ilaahay baa xoogga siiyey waxa rabbi loogu dhowaadaana waa iimaankii camalka saalixa ina akramakum cinda allaahi atqaakum waxaa kaloo ka mida ah waxyaalaha la odhanayo marka salaadda laga baxa dabadeed xadiiska sideed iyo lixdanaad laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah ilaahu mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane waxdahu xaalu allah keligii yahay ayaa uluhiyada xaqi u sugan tahay laa shariika lahu xaal aan wadaaga lahayn oo cid wax la wadaagta ayna jirin khasaa'istiisa cidi lama leh cidi lama wadaagto lahulmulku isagoo qudha ayuu u sugnaaday mulkigu oo yeelashada iyo hanashada isaguunbaa wax mulkiya ah. walahu alxamdu mulki dhammaystiran rabbi unbaa mulkiya waxaanu rabbi lahayn oo makhluuqina ma jiraan ya makhluuq oo dhan waa mulki ilaahay waa mulki ilaahay leeyihi walahu alxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mahadnaqu jinsulxamdi ama kullu lxamdi wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u yahay ka u awoodda badan laa xawla walaa quwata ila billaah laa xawla wax tamari ma ahaan walaa quwata iyo wax xoogi ma ahaan mid markaa noo sugan ilaa billaah inuu ilaahay nagu kaalmeeye mooyaane yacni si kale tab iyo tamartoonna kuma lihin ama laa xawla walaa quwata ilaa billaah wax markaa tab ah iyo wax tamarah uma lihin inaannu markaa dhaqaaq samayno ama xasilooni samayno noocay doontaba ha noqotee ilaa billaah inuu ilaahay nagu kaalmeeye mooyaane laa ilaaha ila allaah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane walaa nacbudu ilaa iyaah ma caabudayno allah mooyaane cid kale caabudi mayno oo qudhaannu caabudaynaa lahu nicmatu walahu alfadlu isagoo qudhay u sugnaatay nicmadu iyo nicmayntu walahu lfadlu isagoo quduu u sugnaaday galladdu oo isagaa wax galladaysta isagaa nicmeeya walahu hanaa'u lxasan isagoo quduu u sugnaaday ammaanta wanaagsani laa ilaaha ila allah tawxiid baa lagu celcelinaya yaa mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane mukhlisiina lahu ddiin waxaannu saa qiraynaa xaalaannu u saafi yeelayno oo u badhax tirayno cibaadada addiin waxaa loo jeedaa cibaadada diinkaan u badhax tiraynaa u khaalis yeelaynaa waxaa loo jeedaa cibaadadaan u gaar yeelaynaa u saafi yeelaynaa walow kariha alkaafiruuna haba karaahiyaystaan gaaladuye ilaahay baan markaa yacni cibaadada u keliyaynayna oo keligii caabudayna xadiiska sidaan lagu soo wariyey waa min xadiisi cabdullahi bni zubayr waxaana soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku wariyey xadiisku wuxuu sheegayey kaana bnu zubayri yaquulu fii duburi kulli salaatin xiina yusallimu ibnu zubayr wuxuu ahaan jiray marka salaadda laga baxo salaad kasta dabadeeda xiina yusallimu riwaayaadka qaarkood xiina yusallimudaa kuma darayaan yacni marka uu naqsado wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah ilaa laga gaadhaayo walow kariha alkaafiruun wa qaal markaasuu wuxuu yidhi ibnu zubayr baa odhanaya cabdullahi ibnu zubayr kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam yuhallilu bihinna dubura kulli salaah nebigu sala allahu alayh wasalam yacnii dikrigaasuu akhrin jiroo sare u qaadi jiray tahliilku waa maxay waa in weliba codka sare loo qaado yacni markaa dikrigaas ayuu odhan jiray salaad kasta dabadeed axaadiis badan bay ku so arortay dubura kulli salaah qaarkoodna waxa raacay qariino ku tusinaysa in loo jeedo marka la salaamo noqsado dabadeed saas aawadeed in la yidhaahdo wixii ay ku soo aroortay dubur waxaa laga qaadanayaa inay tahay salaadda marka lagu jiray aakhirkeeda waxay noqonaysaa qowlka noocaasi in nadar ku sugan yahay noqonaysa in nadar ku sugan yahay noqonaysa xataa adkaaruhu waxay sheegayaan dubura kulli salaa ayay sheegayaan arrinka ku kallifay culammada qaarkood inay yidhaahdaan iyagoo ha ra'yiga ibnu taymiyana qaadanaya ayaa marka adkaarahaasi ay ka hor yimaadeen inay yidhahdeen wixii dikri ah ee dubura kulli salaa la sheego waa bacda asalaam wixii duca ah oo dubura kulli salaa la sheegana waa qabla asalaam waa sida ibnu cusaymiin markaa uu maray laakiin calaa kulli xaal qaarkood oo ducooyin ah oo dubura kulli salaa ku soo arooray oo qariinooyinku ay ku tusinayaan amarada ay la socdaan inay tahay bacda salaam ayaa jira qaarkoodna waa soo aragnay kanna waaba ka mid marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa dikriga tawxiidka ah in la yidhaahdo lagu celceliyo yacnii soo noqnoonaya Eh, marka hal mar buu ruuxu odhanayaa laakiin waxa weeye dee dhowr goor buu tawxiidka ku jiraa oo laa ilaaha ila allah imse goor bay ku soo aroortay waxaan dhowr goor bay ku soo aroortay waa tawxiid laa xawla walaa quwata ila billah iyaduna waa ku soo aroortay walaa nacbudu ilaa iyo iyada waa ku soo aroortay laa ilaaha ila allahna saddex goor bay ku soo aroortay haddama aragtaa marka waxay ku tusinaysaa yacni sida tawxiid loogu celcelinaya ku tusinaysaa marka waa dikri qiimo badan weeye dikri qiimo badan weeyaan eh, taqdiimkan hadda la hormariyey lahu alnicmatu walahu alfadlu walahu alhanaa'u iyo lahu almulku walahu alxamdu oo marka hore iyaduna horraysay dhammaan iyaguna waxay faa'iidaynayaan koobis ilaahay lagu koobaayo taqdiimu maxaqu xaqu ta'khiir yufiidu alxasra waxay ka dhigan tahay adigoo qura mulkigu kuu sugnaaday cid kale uma sugnaan adigoo qura xamdigu kuu sugnaaday cid kale uma sugnaan adigoo qura fadliga kuu sugnaaday wahaakada saasay ka dhiganta dadka qaarkood markay salaadda ka baxaan waxay yidhaahdaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi walilwaalidayn alxamdu lilaahi walilmuslimiin dikriga noocaas waa kalad sax maaha mid nebiga laga hayana calayhi asalaatu wasalaam ma aha oo nebigu saa ma odhan adkaaraha ka soo aroortay kuma jirto mar labaadkana xamdiga in allaah iyo labada waalid iyo muslimiinta la wadaajiyo oo la yidhaha intaba xamdi baa u sugnaaday waa arrin isaguna kalad ah alxamdu haddii la yidhaahdo alla geliyo oo saa laga dhigo waxay noqonaysaa mid ilaahay u gaara walahu alxamdu yani isagoo qura xamdigu u sugnaaday laa ligayri saas aawadee caaisho markii lagu yidhi masabidkii dadka qaarkood ay masabideen ilaahay markuu ka beri yeelay oo aayaadkii qur'aankee beri yeelaayey oo waxaa inaynay shaqo ku lahayn caddaynayay markay soo degeen waa ti caaisho hooyadeed ay ku tidhi quumii lirasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam nabiga u kac markaase waxay tii uma kacayo walaa axmadu ila allaha aladii anzala baraa'atii mawdic shaay intaasaan ujeednaa ma mahadinayo ilaaha inaan beri ahay soo dejiyey mooye cid kaleaan arrinkan ugu mahadnaqayaa ma jiro nebigu waa u taqriiriyey kuma inkirin ma odhan waxaway qalad baa tidhi yacni saas yada kuma odhan marka waxaa laga qaadanayaa xamdiga in ilaahay loo gaar yeeliyo culammadu se waxay dhahaan si juz iya waa dhici kartaa casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda yacni nebi maxamed magiciisa waxa lahay muxamed yacni yaxmaduhu alawaluuna walaakhiruun laakiin waa xamdi juz'i baa laga tilmaamaya xadiiska sagaaliyo lixdanaad markuu ruuxu salaadda ka baxo wuxuu odhanayaa subxaana allaahi walxamdu lilaahi wallaahu akbar alaaan wa alaaiin subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan buu odhanayaa oo xumaan dheer ama nuqsaan ah ama ceeb ah ilaahay waa ka dheer yaho waa ka hufan yahay walxamdu lilaah jinsiga mahadna ilaahay bay u sugnaatay oo ilaahay baa la gaara wallaahu akbar ilaahay baa cid walba ka weyn daat ahaan ilaahay waa u wen yahay qadar ahaan iyo sharaf ahaanna waa u wen yahay sidaa wuxuu odhanayaa alaaan wa alaaiin saddex iyo soddon goor buu odhanaya subxaana allah walxamdu lilaah wallaahu akbar wuxuu ku khatimayaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allahoo keliya ayaa xaq ah in la caabudo cibaadadana xaqu leh waxdahu xaal allah keligii yahay oo cid wax la wadaagtaa aynay jirin waxdahu xaaluu allah keligii yahay oo aanu lamaano lahayn laa shariika lahu xaal aanu wadaaga lahayn oo cid wax la wadaagta aynay jirin oo khasaaistuu la gaarka yahay cidina aynay la wadaagin lahulmulku ilaahay oo qura waxaa u sugnaaday mulki oo dhan wax walba isagaa mulkiya cid wax laliya ma jirto walahulxamdu ilaahay oo qura waxaa u sugnaaday mahadnaqoo dhan wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay waa u awood badan yahay wax walba waa awoodaa waana u awood badan yahay xadiiska sidaa ku soo arooray waxaa soo wariyey imaam muslim baa soo wariyey min xadiisi abi hurayra waxaanu tilmaamayey in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxa sidaa yidhaahda oo saddex iyo soddon goor yidhaahda subxaana allah walxamdu lilaah wallahu akbar dabeedna ku khatima laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir salaad kasta dabadeeda ruuxa sidaa yidhaahdaa dembiyadiisa waa laga dhaafaa wa in kaanat mila zabadi albaxr yacni badda ee xumbadeedoo kale kulay ku yihiin intay fara ka qabaan dembiyadaasi waa loo dhaafaya waa salaad kasta dabadeeda la odhanaya dikriyada la odhanayo salaadda dabadeeda waxaa soo aroortay siyaalo kala duwan buu u soo arooray mar nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in saddex iyo soddon goor la odhanayo subxaana allah saddex iyo soddon goorna alxamdu lilaah iyo soddon goorna allahu akbar waxay isku noqonayaan sagaal iyo sagaashan bay isku noqonayaan waxaa lagu khatimayaa towxiidkaas laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir saasaa lagu khatimaya kelmadda towxiidka ayaa lagu khatimaya boqol bay isku noqonaysa waayo saddex meeloodoo min saddex iyo soddon ah waa sagaal iyo sagaashan boqolkii midh baa ka dhiman midhkii ka dhimanna waxaa laga dhigay tawxiidka laga dhigay sidaasi waa si si labaad nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam oo waa in saddex iyo soddon goor la yidhahdo subxaana allah saddex iyo soddon goorna la yidhaahdo eh, alxamdu lilaah afar iyo soddon goorna la yidhaahdo allaahu akbar oo takbiirtaa markaana laga dhigay afar iyo soddon boqolkii sidaasuu ku buuxsamay taasina waa qaab labaad oo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qaab saddexaad waa tilmaamay nebigu sala allahu aleyh wasalam oo xadiis kale waa ku sheegay oo waa in sagaal iyo sagaashankan gooruun la yidhaahdo oo waxba kelmadda tawxiidka aan lagu darin iyaduna waa kayfiye kale oo xadiis ku gaabsanaya intaa hore ayaa jira saddexiyo soddon iyo saddexiyo soddon iyo saddexiyo soddon bes taasina waa kayfiyad saddexaad weeye si afraad waxaa soo aroortay in toban goor la yidhaahdo subxaan allah toban goorna la yidhaahdo alxamdu lilaah toban goorna la yidhaahdo allaahu akbar soddonkaasaa loo yidhahdo waliba xadiisku wuxuu sheegayaa haddaad salaad kasta dabadeeda aad sidaad tidhaahdaan toban iyo toban iyo toban tasbiixda xamdinaqa takbiirta shanta salaadood dabadooda markaad sidaad tidhaahdaan boqol iyo konton bay noqonaysaa waayo soddon lagu dhuftay shan waa boqoliyo konton xadiisku wuxuu sheegayaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam boqol iyo konton bay noqonaysaa xaggii tiradii waa boqol iyo konton xagga ajarkana waxay idin noqonaysaa kun iyo shan boqol bay idiin noqonaysaa si shanaad waa soo aroortay oo waa in koob iyo toban goor la yidhaahdo subxaana allah koob iyo toban goor in la yidhahdo subxaana allah koob iyo toban goorna la yidhaahdo alxamdu lilaah koob iyo toban goorna la yidhaahdo allaahu akbar oo intuba isku noqdaan saddex iyo soddon taana xadiis kaleoo saxiixa ku soo arooray labadan dambe qofku wakhtiyada qaar buu degdegsan yahay ama hawla leeyahay oo laga yaabo inaanu ka gaadhsiin karin boqolkii aanu ka gaadhsiin karin ama saddex meeloodoo min saddex iyo soddona aanu ka gaadhsiin karin wakhtiyadaasoo kale wuxuu samayn karaa kuwa gaaban ee marka waxa weeye inta lagu celcelinayaa kooban tahay ama toban tobanka tahay ama koob iyo tobanka koob iyo tobanka koob iyo tobanka tahay ayuu markaa odhanayaa oo dikrigii inuu ka qabyoobo oo qayb ka tago iyo inuu markaa waxa weeye kan kale yidhaahdo inuu kan kale yidhahdaa u fiican markaa sidaas aawadeed faa'iidada caynkaasina waa ku jirtaa oo wakhtiyada qaarkood qofku mashquulsan yahay aanu ka kale ka gaadhsiin karin ayuu taa odhan karaa qaab kaloo lixaad waa soo arooray qaabkaa lixaad waa maxay waa in subxaana allah walxamdu lilaah wallaahu akbar walaa ilaaha ila allah afartaasaa mid walba waxaa lagu celinayaa shan iyo labaatan goor subxaana allah shan iyo labaatan goor alxamdu lilah shan iyo labaatan goor laa ilaaha ila allah shan iyo labaatan goor allaahu akbar shan iyo labaatan goor afar meelood oo min shan iyo labaatani waa boqol weliba sidaa in la yidhaahdaa way ka fadli badan tahay sida xadiiskuba tilmaamaayo oo nin saxaabiyaa ah riyooday cid buu riyada ku arko markaasuu yihi nebigeennu muxuu idin amre markaasuu wuxuuna amray inaannu markaa tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta min saddex iyo soddon goor inaanu idhaahno markaasuu dabeedna ku yidhi waxaad tidhaahdaa subxaana allah shan iyo labaatan goor dheh alxamdu lilahna shan iyo labaatan goor dheh laa ilaaha ila allaahuna shan iyo labaatan goor dheh riyadii baa lagu odhanaya allahu akbarna shan iyo labaatan goor yani taasaa sii fadli badan ninkii saxaabigaa nebiga u sheegay sala allahu alayh wasalam nin ansaariyu ahaa markaasaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam sida ansaarigu idinku yidhi dhaha xadiiskaasina waa xadiis saxiixa sheekh albaanina waa saxiixinaya waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye taasi ay ugu fadli badantay waayo waxaa ku jirta kelimatu tawxiid iyadoo boqol iyo boqol ay yihiin ayaa haddana waxaa ku jirta kelimatu tawxiid oo shan iyo labaatan goor lagu celcelinayaa ku jirta shan iyo labaatan goor lagu celcelinayo mana aha mid aynu riyada inagu deliishannay amarka nebigu markii dambe amray baa markaa aynu deliishanaynaa oo xujo inu ah ee riyada marka uu ku riyoodo cid aan nebi ahayn xujo ma aha oo deliil ma aha adaankaba waxaa u sabab ahaa dee riyo nin saxaabiya ku riyooday ayaa sabab u ahay nin saxaabiyaa ku riyooday adaanka markuu adaankii ku riyooday ayaa nebigu sala allahu aleyh wasallam adaanka amray saxaabigii addimayeyna wuxuu ku yidhi yacni sida uu ku laqimay ee uu ku riyooday markaa u addin marka taqriirka nebigu sala allahu aleyh wasalam taqriiriyey ee uu amray bay ku noqotay shay sharciya ku noqday adaanku tanna waa saasi eg wuxuu sharci ku noqonayaa amarka uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam oo tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii beddelkeeda u amray in lala yimaado tan kale marka waxaa laga qaadanayaa inay saasay fadli badantay ayaa laga qaadanaya haddaba marka xadiidkani siduu sheegaayo miyaa la ysraacinayaa tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta saddexdaba ma inta la ysku daro baa saddex iyo soddon goor laga tirinaya mise mid walba gaarkiisaa loo odhanayaa abuu saalix waa abu hureyre xadiiska ka warinaya wuxuu yidhi inta laysku daro baa saddex iyo soddon goor laga tirinaya xadiisku marka hore waa kala qaadaya sheikha hadda sida inoogu qoray xadiisku wuxuu odhanayaa waad tasbiixsanaysaan alaaan waalaaiin wa taxmaduuna alaaan waalaaiin wa tukabiruuna alaaan waalaaiin laakiin sheikha si uu markaa dadka ugu soo dhoweeyo sidan u qoray abuu saalix haddaba sidan ayuu isagu yidhi saasaa la odhanaya waa raawiga ka warinaayo abu hureyre ka warinaya laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen sida markaa riwaayaad kale ku soo aroora oo daahir ku ah waxaa laga qaadanayaa mid walba in gaarkeeda loo odhanayo mid walba in gaarkeeda loo odhanayaa ayaa laga qaadanaya markaa saasaa fiican mid walba gaarkeeda in loo yidhaahdo haddii sidan loo yidhaahdana insha allah laa baas dhibi kuma sugno axaadiista ku soo arooray tasbiixahaad iyo taxmiid iyo takbiirta saddex iyo waa badan tahay xadiiska abi hurayro keliya ma aha dhowr xadiisoo kala duwan baa ku soo arooray xadiiskii kacbu bnu cujra ka mid ahaa ow lahaa yacni mucaqibaatun laa yakhibu qaa'iluhunna dabeedna uu sheegaayey saddexdaas in lala imanayo tasbiixda subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar mid walba saddex iyo soddon goor axaadiis mutacadida ku timi xadiiska toddobaatanaad wuxuu sheegayaa marka salaadda laga baxo in la akhrinayo saddexdan suuradood in la akhrinayo bismi illaahi alraxmaani alraxiim qul huwa allaahu axad allaahu asamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad yacni suurat likhlaas baa la akhrinaya bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa allahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doonoo khalqigiisa ka mida gaadhsiinayay ahaaday ama alraxmaani kii sida caamka u naxariisanayay ahaaday oo gaal iyo muslimba u naxariisanayay fi dunya alraxiimi kii si gaara mu'miniinta ugu naxariisanayay ahaaday ayaan magiciisa ku bilaabaya qul waxaad tidhaahdaa huwa allaahu axad huwa ka laysweydiinayaa gaaladii baa waxay yidhaahdeen sif lana rabbak rabbigaa noo sifeeyo noo sheeg huwa mas'uulkaasi kaa ay su'aalaysaan allaahu allah weeye axadun keli weeye ama weji labaad damiiru shani laga dhiga damiiru shani loo fasiro oo la yidhaahdo huwa arrinku allaahu axadun ilaahay baa keli ah weeye damiiru shaniga waxaa lagaa khabraa jumlo huwa arrinku iyo shanigu allaahu ilaahay axadun keli weeyaan weeye sidaa arrinku weeye allaahu ilaahay assamadu waa sayidka ee sharafta badan ee sayidnimadiisa iyo sharaftiisu dhammayska tiran tahay ama assamadu waa ka umuuraha xaggiisa loola irkado ee loola ciirsado wixii ah isaga ayaa laga baryaa isaga ayaa la weydiistaa xaggiisa loola cararaa yacni tusmadu ilayhi alxawaa'ij bacdu salaf waxay ku fasireen assamad waa ka markaa jawfi waxba aan lahayn yacni waa kaan jawf lahayn oo marka waxa weeye xabad daloola ama markaa aan lahayn laakiin tafaasiirta horaa fiican lam yalid walam yuulad lam yalid ilaahay waxba ma dhalin oo wax farac iyo tarana ma leh walam yuulad isagana lama dhalin oo waalid male yacni ilaahay waa keli haddii walad ama waalid jiri lahaa dee waaxidnimadu ma jirteen waaxidnimadu markaa ma jirteen waayo dee waladku waa juz ka mida waalidkiis ka mida weeye markaa saas aawadeed ilaahay wax u badan ma leh lam yalid waxba dhalin walam yuulad isagana lama dhalin walam yakun lahu kufuwan axad uma sugnaan ilaahay uma ahaan axadun cidnaba kufuwan yacnii kufr ma ahaanoo uma dhiganto ilaahay cid u dhiganto shabbahdaa ilaahay ma jirto cid la midi ilaahay ma jirto cid shabbahdaa ma jirto ama waaxid aan shabiih lahayn bismi illaahi alraxmaani alraxiim qul acuudu birabbi alfalaq qul waxaad tidhahdaa acuudu waa magan galay birabbi alfalaq rabbiga habeenka kala dhambaloo waaga ka soo dhex bixiya ayaan magan galay waxaa kaloo loo fasiray birabbi alfalaq ka ininyaha kala dhambala oo markaa geedka ka soo bixinaya ayaan magan galay faaliqu lisbaax min sharri maa khalaq waxaan ka magan galay waxa uu ilaahay abuuray sharkoodaan ka magan galay yani makhluuqaadko dhan wixii shar leh sharkooda ayaan ka magan galay wa min shari ghaasiqin habeenka sharkiisaan ka magan galay idaa waqaba goortu habeenku soo galo habeenku goortu soo galo sharkiisaan ka magan galay inuu ilaahay sharkiisa iga badbaadiyo wa min shari nafaathaati fi lcuqad waxaan ka magan galay dumarka wax sixree wax tuftufaa sharkoodan ka magan galay filcuqad guntimaha wax ku tufa waxaa loo jeedaa sixir annafaathaat waxa weeye waa la ta'niisiye oo waa la dhadigeeyey waa nafaathatu nafaathaat marka waxaa laga yaabaa in waayada qaarkood dumarka wax sixraa inay badnaayeen ayaa markaa laga yaabaa wa min shari nafaathaati fi lcuqad dumarka wax sixree wax tuftufa markay wax sixrayaanba intay wax akhriyaan waxyaalihii shaytaaniga ahaa bay ku tufayaan guntimana waa xidhayaanoo waa guntayaan guntintii kastaba intay waxaa shaytaanigaa ah ku akhriyaan ya ayay dabeedna ku tufayaan markaasay mid kale xidhayaan markaasay daedna ku akhrinayaanoo ku tufayaan marka dumarka wax sixraa ee markaa sixir ahaan wax u tuftufaa sharkoodan ka magan galay filcuqad guntimaha wax ku tufaa wa min shari xaasidin miduu xaasida sharkiisaan ka magan galay idaa xasad goortuu xaasidoo xasadkii uu sameeyo ayaan sharkiisa ilaahay ka magan galay bimacnaa ilaahu iga magangeliyo iga badbaadi baa macnuhu dhacaya haddana wuxuu akhrinayaa suuradda saddexaad bismi illaahi alraxmaani alraxiim qul acuudu birabbi annaas qul waxaad tidhahdaa acuudu waa magan galay birabbi annaas dadka rabbigood ayaan magan galay rabbigii dadka abuurtay ee arsaaqayey ee mulkinayey ayaan magan galay maliki innaas boqorkii dadka ayaan magan galay ilaahi innaas ilaahii dadka ayaan magan galay min sharri alwaswaasi alkhannaas waxaan ka magan galay min sharri alwaswaas shaytaanka wax waswaasiya sharkiisaan ka magan galay waswaaskaasoo alkhannaas noqnoqod badan oo marka ilaahay la xuso waa cararayaa haddana waa soo noqonayaa yaa haddana marka ilaahay la xuso waa cararayaa ama marka layska naaro haddana waa soo noqonayaa marka waxa weeye waa mid dib u dhicis badan oo waa gabbanayaa haddana waa soo noqod badan yihi waa mubaalaqa alladii yuwaswisu fii suduuri innaas kaasoo waswaasinaya oo marka xanshaasha ku soo tuuraya dadka laabahooda yacni waswaasinayo xanshaasha ku soo tuuray min aljinnati waannaas xaaluu jin ahaaday ama xaaluu jinka ka mid ahaaday waannaasi iyo xaaluu dadka ka mid ahaaday saddexdaa suuradood buu akhrinayaa markuu salaada ka baxo bacda kulli salaa salaad kasta dabadeeda ayuu akhrinayaa xadiiska sidan lagu soo wariyey oo min xadiisi cuqbata ibni caamir weeye min xadiisi cuqbata ibni caamir xadiiskiisii weeye oo wuxuu yidhi cuqba amaranii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam an aqra'a bilmucawidaati dubura kulli salaa nebigu wuxuu amray calayhi asalaatu wasalaam inaan salaad kasta dabadeeda akhriyo saddexda suuradood ee mucawidaadka la yidhaahdo inaan akhriyo mucawidaadku waxa weeye waa kuwa wax magan gelinaya waa qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas iyo qul huwa allaahu axad min baabi takhliib weeyaan iyada mucawid kuma jiro acuudu kuma sugna waan magan galay kuma sugnaa laakiin maadaama laba acuudu ay ku jirto acuudu waa magan galay birabbi laba markaa sidaasi ku jirto maadaama ay ku laran tahay ayaa yadana la ilxaaqiyo wa min baabi takhliib inay iyagu ka badan yihiin baa la haalib yeelay marka mucawidaad waa la jamciyo jamac baa laga dhigay mucawidataan lama odhan jamacana sida jamaahiirulculamaa ay qabaan saddex baa ugu yar marka culammadu waxay yidhaahdeen qul huwa huwallaha waa suuratulikhlaase eh, iyo qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas saddexdaasaa loo jeedaa saddexdaasaa la akhrinayaa salaad kasta dabadeedaa la akhrinaya xadiiska sidaa sheegaya waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo tirmidi iyo imaam axmed iyo ibnu khuseyma iyo ibnu xibbaan baa soo wariyey xaafid ibnu xajarna waa saxiixinayaa albaanina waa saxiixinayaa xadiis kale ku soo arooray waa jiraa in laba salaadood dabadooda la akhriyo saddexdaas suuradood waa salaadda maqhrib iyo salaadda subax bimacnaa marka ugu horraysee habeenku soo galay salaadda la tukado dabadeeda in la akhriyo marka ugu horraysee maalinnimadu soo gashayna salaadda la tukado dabadeeda in la akhriyo oo habeenkii waxaa lagu bilaabayaa bacda asalaa in saddexdan suuradood la akhriyo maalintiina waxaa lagu bilaabayaa bacda asalaa in saddexdan suuradood la akhriyo ayaa lagu bilaabaya marka sidani waa sida kamaalka ah sida kale soo aroortayna waxa weeye waa in labadaa wakhti ama labadaa salaadood dabadooda salaadda maqhribi iyo salaadda subax dabadeeda in la akhriyo laakiin akhrinta waxaa laga hormarinayaa adkaaraha kalea la hormarinaya adkaaraha kale ayaa la hormarinaya fadli weyn baana ku sugan saddexdan suuradood qur'aanka fadiilo gaari suuradahay ku sugnaatay waa kooban yihiin suuradihii koobnaayee fadiilada gaarka ah u soo aroortay ee ay u sugan tahay ee nebiga ka sugantahay calayhi salaatu wasalaam bay ka mid yihiin saddexdan suuradood oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qul huwa allahu axad tacdilu ulus alqur'aan qul huwa allaahu axad waa suuratu likhlaas ee qul huwa luhu wuxuu u dhigmaa qur'aanka marka saddex meelood laga dhigo meel ahaan xadiiskii saxiixu saasuu sheegaya xadiis kale wuxuu sheegaya in allaha jaza'a alqur'aana alaaata ajza fajacala qul huwa allaahu axad ulus alqur'aan aw kama qaal qur'aanka ilaahay wuxuu u qaybiyey saddex qaybood ama saddex juz saddex qaybood buu qaybiyey qul huwa allaahu axadna wuxuu ka yeelay juz ka mida ama qayb ka miduu ka yeelay tawxiidkii bay suuraddu ka warramaysa labada suuradoo kale mucawidataan baa la yidhaahdaa nebigu sala allahu alayh wasalam intii aan lagu soo dejin labadan suuradood qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas waxyaalo oo tacwiidaada uu yani magan gelaayo ilaahay ayuu akhrin jiray markii labadan la soo dejiyey yacnii in badan wuxuu kaga kaaftoomay inuu markaa akhriyo labadan suuradood sixirkana furitaankiisa waa u fiican yihiin iyo marka hore qofka ka ilaalinta sixirka laga ilaalinayaba hadduu ruuxu joogteeyo saddexda suuradood inuu akhriyo sixir waxba yeeli maayo ikhlaas iyo niye hadduu ku akhriyo isagoo ictiqaadsan ya oo rumaysan uuna joogteeyo falalowyadu si kastay isugu daraan difaaciisaa u xidhanoo waa gaashaaman yahay yacnii waxoodu kama degayaan waxba ma yeeli karaan hadday dhacdo laakiin sixirka qofku inuu markaa uu ku dhaco lafteeda waxa ugu fiican waxa sixirka lagu furo saddexdan suuradood iyo aayatulkursiy aayatulkursina waa acdamu aayatin min kitaab illaah aayadda ugu weyn qur'aanka weeye aayatulkursigu towxiid bayna ku wareegaysaa toban jumlay ka koobantahoo mid waliba gaarkeeda mufiid u tahay yaa mid walibana towxiid ku saabsan tahay saas aawadeed wuxuu sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam aayadda qur'aanka ugu weyn inay tahay aayatlkursi ibnu kasiirku markuu fasirayo watabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaan wuxuu odhanayaa wax sixir lagu furo waxa ugu nafci badan aayatulkursiyi iyo mucawidataanku odhanaya wa anfac buu odhanaya xadiis kale waxaa ku soo aroortay in nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi lam yatacawad mutacawidun bimilihimaa mid magan galaa ma magan galo labadaas suuradood wax la mida ah. waa qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas laba la mida ah ruux ma magan galo marka saas aawadee waa in lagu dadaalaa marka la akhrinayana waa in qalbiga la soo xaadiriyaa oo waxa weeye inaad ilaahay baryayso waa inaad marka waxa weeye qalbiga ku soo xaadirisaa oo aad rabbi magangelayso magangelyo weydiisanayso xadiidka koob iyo toddobaatanaad wuxuu sheegayaa in la akhrinayo aayatulkursiga marka salaadda laga baxa dabadeed macnaheedu waxay tahay aayadda haddaynu fasirro allaahu ilaahay laa ilaaha ilaa huu mid la caabuda xaqa ma aha isaga mooyaane isagoo qura in la caabuda xaqa alxayu alqayuum ay huwa ilaahay alxayu waa ka nool nolol dhammaystiran oo kaamila oo noloshiisa wax la mida aynu jirin alqayuumu waa ka heeganka ah ee wax walba isagu maamulaya cid walbana ay u baahan tahay isaguna cidnaba aan u baahnayn iskii u taagan ciduu ku tiirsan yahay ayna jirin shay walibana isaga u baahan yahay ee isagu maamulaya laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm ilaahay ma qabanayso sinatun lula qaban mayso oo ilaahay ma luloodo walaa nawmun hurdana qaban mayso ilaahay ma seexdo mana luloodo waxay sheegaysaa kamaalulqayuumiya qayuumnimada ilaahay inay dhammaystiran tahay hadday dhici lahayd lula hadday dhici lahayd caalamku waa isku dhici lahaa waayo ilaahay baa kala haya wayumsiku yumsiku asamaa'a an taqaca cala alardi ila biidnih ilaahay cirka wuxuu ka hayaa inuu dhulka ku soo dhacuu ka hayaa yaa marka ilaahay ayaa maamulaya ilaahayna wax lula ah iyo wax hurdo oo qabanaya ma jiro waa ka nasahan yahay ilahay waa ka dheer yahay lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard ilaahay oo qura waxa u sugnaaday maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi alardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantood ilaahay keligii bay u sugnaadeen cid la wadaagtaa ma jirto cid la lihi ma jirto cid ku qabsanaysaa ma jirto man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih man daa waa kuma aladii kii yashfacu shafeeco qaadaya cindahu ilaahay agtiisa shafeeco qaadaya waa kee xaal axwaasha ka mida ilaa biidnihi xaaluu ku lammaan yahay idanka ilaahay mooyaane iyo oggolaanshaha ilaahay xaaluu ku ladhan yahay mooyaane xaal kale ka shafeeco qaadaya waa kee ma jiraa loo jeedaa waa istifhaam bimacna nafyi saas waxay noqonaysaa mandaa inaynu ka dhignay yani iyadoo isku dhan istifaam aynu ka dhignay weji kale waxay tahay in laha mantaa istifaamiyaa daaduna waa ismu ishaaro man waa kuma daa kaasoo alladii kii ahaaday yashfacu shafeeco qaadaya cindahu ilahay agtiisa ka shafeeco qaadaya xaal axwaasha ka mida ilaa biidnihi xaaluu ku ladhan yahay mooyaane idanka ilaahay iyo ogolaanshaha ilaahay xaaluu ku ladhan yahay mooye xaal kale ka shafeeco qaadayaa waa kee ma jiro weeye macnuhu cid kaloo shafeeco qaadaysaan rabbi u idmini oo u oggolaani ma jiraan yaclamu maa bayna aydiihim ilaahay waa og yahay waxa khalaa'iqda hortooda ahaaday wamaa khalfahum iyo waxa dabadooda ahaaduu ilaahay og yahay maa bayna aydiihim waxay samayn doonaanee ka dambeeya mustaqbalan wakhtiga soo socda ay la kulmi doonaan ama ay samayn doonaan ayuu ilaahay og yahay wixii ka dambeeyey soo dhaafeen oo hore u sameeyeen ayuu ilaahay og yahay waxay sameeyeen iyo waxay samayn doonaan toonna midna kama qarsoona walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ila bima shaa walaa yuxiituuna ma koobayaan bishayin shay ma koobayaan min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mida macluumaadkiisa ka mida ilaa bima shaaa wuxuu ilaahay doono mooyaane inay koobaan wax kale kama garanayaan oo kama koobayaan waxyaalaha ilaahay og yahay ee macluumaadkiisa ah cilmigiisa waxaa loo jeedaa waxa cilmigiisu ku dhacaya macluumaadkiisa ah baa looga jeedaa waxa uu ilaahay og yahay bes waxay ka koobi karaan oo ka garan karaan inta uu ilaahay doono inay gartaan ee wax aanu doonin inay gartaan ma garanayaan makhluuqaadku waayo waa addoommo loo rabbi yahay wasica kursiyuhu samaawaati walard wasica waa ballaadhay kursiyuhu kursigiisu alsamaawaati waalarda cirarki dhulkaba waa ka ballaadho waa koobay yacnii kursiga ilaahay waa ka wen yahay toddobada cir iyo toddobada dhulba waa ka wen kursigana waa makhluuqu ilaahay abuuray baa loo jeedaa oo ku beegan yacni markaa labada adina ilaahay ayuu ku beegan yahay oo ka hooseeya carshiguna wuu ka sarreeya fi lughati alcarab kursiga waxaa la almirqaah bayna yaday alcarsh yacni marka ayaa la yidhaha laakiin ilaahay cidna uma baahna makhluuqna uma baahna laa carshi walaa kursi walaa makhluuqaad kale wax walba ilaahay hani buu ka yahay ciduu u baahan yahay ma jirto ciduu ku tiirsan yahay ma jirto isagaa makhluuqaadkao dhan haya isagaa maamulaya marka kursiga waxaa loo jeedaa makhluuqu ilaahay abuuray oo carshigana ka hooseeya kana yar toddobada cir iyo toddobada dhulbana ka weyn xadiis waxaa ku soo arooray in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam toddobada cir iyo toddobada dhul marka loo eego kursiga ilaahay uu abuuray marka loo eego waxay noqonayaan sidii giraan yaroo bannaan weyn lagu dhex tuuroo kale ayay toddobada cir iyo toddobada dhul noqonayaan kursigina wuxuu ka dhigan yahay bannaankaa oo kaleu ka dhigan yahay kursiguna marka loo eego carshiga wuxuu noqonayaa sidii giraan yar oo bannaan lagu dhex tuuroo kale ayuu u noqonayaa kursigu carshiga oo aad baa carshigu uga wen yahay kursiga qowl culammada qaar ku fasireen baa jira odhanaya wasica kursiyuhu waxaa loo jeedaa cilmuhu kursiga ilaahay waxaa laga tilmaamayaa cilmiga ilaahay baa koobaya cirarka iyo dhulkao dhan tafsiirkaana mufasiriinta qaarkood waa doorteen ibnu jariir adabari laftiisuna tafsiirkaasu doorta waana loo nisbeeyey ibnu cabaas inuu yidhi laakiin culammada muxadisiintu waxay sheegeen in ibnu cabaas ayna ka sugnayn tafsiirkanna ta'wiil nooc ta'wiila ku yara jira waa erayga kursi haddii la itlaaqo in cilmi loo jeedaa waa khilaafu daahir sida daahirkay soo degdegaysa way khilaafsan tahay ee sida xadiiskaasi sheegaya kursiga waxaa laga tilmaamayaa waa makhluuqu ilaahay abuuray oo carshigana ka hooseeya toddobada cir iyo toddobada dhulna ka weyn oo ka sarreeya saas weeye qowl mufasiriinta qaar ku fasiraan baa jira oo yidhaahdaan kursigu waa carshiga ilaahay waana sida jalaalayn uu maro laakiin wejigaasi sax ma aha waayo xadiisku labada waa kala farqiyo waa kala saaray kursigii carshiguna inay kala weyn yihiin buu sheegay waana kala farqiyey saas aawoodee in la yidhaahdo kursigu waa carshiga laftiisa waa khalad sax maa waa makhluuq uu ilaahay abuuray kursigu oo carshiga ka hooseeya carshigana ka yar ayaa kursi la yidhaahdaa cabdulahi ibnu cabbaas waxaa ka sugnaatay inuu yidhi kursigu waa mawdicu alqadamayn sida hore kama sugnaa laakiin sidani waa ka sugantahay ibnu cabbaasoo waa ka asaxday labada qadame ilaahay oo halkay ku beegan yihiin ayaa kursigu dhacaa keligii maahae saxaabi kalena waa laga soo wariyey inuu sidaa yidhi walaa yuclamu lahumaa mukhaalifun min alsaxaaba cid saxaabada ka midoo ku khilaaftayna lama oga saas aawoodee waxay noqonaysaa xuja mar haddii saxaabadii qaarkood si sheegaan saxaabadii kalena cid khilaaftay aan lahayn waxay ka dhigan tahay ijmaac bay ka dhigan tahay marka waa sabiil mu'miniinki walaa ya'uuduhu xifduhumaa ilaahay ma cuslaynayo ilaalinta cirarkiiyo dhulka la ilaalinayaa ilaahay cuslayn maayaan waa u sahlan yihiin waana ilaalinayaa wax waloo ka dhacayana waa ogyahay waana taalacanaya waana arkayaa cod kastana waa maqlayaa wa huwa alcaliyu alcadiim ilaahay waa ka korreeya oo qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo awood ahaan iyo daata ahaan si walba ilaahay waa ka u korreeya baa korreeya ilaahay alcadiimu waa ka weynida badan wuxuu sidaa odhanayaa caqiba kulli salaa salaad kasta dabadeedu odhanayaa xadiiska sidaan lagu soo wariyey waa min xadiisi abi umaamata albaahili abi umaamana waxaa la odhan jiray suday ibnu cajlaan baa la odhan jiray magaciisa marka xadiiska waxaa soo wariyey nasaa'i ayaa soo wariyey fi camali alyowmi walleyla ayuu ku soo wariyey ibnu sunnina waa soo wariyey wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qara'ahaa dubura kulli salaatin lam yamnachu min dukhuuli ljannati ila an yamuut ruuxa aayatulkursigaa akhriya salaad kasta dabadeeda akhriyaa jannada gelitaankiisa uma diidayso yacni shay u diidayaa ma jiro ee inuu dhinto keliya uunbaa ka xigtaa jannadii yani wax jannadii ka xigaa waxa weeye waa muddada uu nool yahay inaanu jannadii gelayn ee hadduu dhinto waxa weeye jannadii ilaaba ilaa waa gelayaa ayaa xadiisku sheegaya xadiiska sidaa sheegaya sheekh albaani waa saxiixinayaa oo wuxuu hi xadiis saxiixa waxaa kalou odhanayaa markuu salaada ka baxo waa xadiiska labiyo toddobaatanaad wuxuu kaloo odhanayaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allah mid la caabuda xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane waxdahu xaal allah keligii yahay laa shariika lahu xaalaanu ilaahay wadaaga lahayn oo cid khasaa'istiisa la wadaagta aynay jirin lahu lmulku ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mulkiga iyo yeelashadu walahu alxamdu isagoo qura ayuu u sugnaaday mahadnaqo yuxyii ilaahay wax waa nooleeyaa wa yumiitu waana dilaa yacnii sha'nuhu alixyaa walimaata sifaatkiisa iyo shanigiisa waxaa ka mida inuu waxna nooleeyo waxna dilo waa sifaatkiisay ka mid tahay lama sheegin hadda cidduu noolaynayay cidduu dilaayey waayo hadda mafcuulka in la sheegaa oo cidda nolosha iyo dilitaanku ku dhacayo in la sheegaa hadda muraad ma aha waxaa loo jeedaa in sifaatkiisa saasay ka mid tahay in laynoo sheego bes yuxyii wa yumiid yuxyii waa noolaynayaa wa yumiitu waa dilayaa bimacnaa sha'nuhu alixyaa walimaata sifaadkiisa iyo shanigiisa waxaa ka mida inuu waxna nooleeyo waxna dilo wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu ilaahay u yahay mid u awood badan wuxuu sidaa odhanayaa cashara maraatin toban goor buu odhanayaa bacda salaati almaqhribi waasubxi salaadda maqhrib dabadeed toban goor buu odhanaya salaadda subax dabadeedna toban goor buu odhanaya xadiiska sidan ku soo arooray waa min xadiisi abi dar waxaanuu xadiiskaasi sheegayaa ruuxa yidhaahdaa salaadda subax dabadeeda isagoo weli adinkii uu markaa taagnaa addinkii uu taagay yacani labada addin marka salaadda la tukanayo dee mid baa la taagaya cidhibtiis isagoo addinkii taagnaa aan laabin oo taagitaankii ka bi'in yacani taagitaankii aan markaa ka kaxayn ee sidii cidhibtu u taagan tahay ka waxa weeye markaa yidhaahda sidaa yidhaahda toban goor laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu almulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiitu wahuwa huwa calaa kulli shayin qadiir toban goor sidaa yidhaahda ilaahay wuxuu u qoraa toban xasano wuxuu ka masaxaa toban dembi wuxuu sare u qaadaa toban derajo ya toban xasanaa loo qoraa waa toban ajar waxaa laga masaxaa toban dembi waxaa sare loo qaadaa toban derajo waxaa intaa raacdaa maalintaas wax alla wuxuu karaahiyaysanayoo la kulmayaa ma jiro shaydaankana waa laga ilaalinayaayo wuxuu kaga sugan yahay xirsi xidh buu kaga sugan yahay mana suuragal ahaa dembi aan shirki ahayn inuu ku dhacaana mid waxa weeye marka eh, fudud maaha waa inuu iska ilaaliyaa shirkiga yaani shaytaankii waa ka xafidan yahay xadiis baa saa ku soo arooray marka tirmidi iyo imaam axmed iyo hayrkood baa soo wariyey xadiiskana tirmidi waa saxiixinaya oo wuxuu yidhi haada xadiisun xasanun saxiixun hariib inuu saxiix yahay buu sheegay aduu riwaayaadka qaarkood nin marka laga hadlaa sanadkiisa ku jira laakiin wuxuu leeyahay turuq kaluu leeyahay oo quwaynaysa waxaana jirta dikrigan isagoo wakhtigan aan ku qaydnayna inuu soo arooray wakhtigan isagaan ku xadidnaynna inuu soo arooray ayaa markaa jirta oo yacni waxa weeye subaxnimada in la yidhaahdo sidan adkaaru sabax walmasaa yacni galabnimadana marka waxa la yidhaahdo taasina waa soo aroortay taasina waa soo aroortay xadiiskan waxaa ku jirta ziyaado yuxyii wa yumiit yani ziyaadada caynkaasa ayaa ku jirta marka in waxa weeye dikrigan lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya oo waxa weeye markaa aad loogu dadaalo labadaa wakhti in lala yimaado salaadda maqhrib dabadeeda iyo salaada subax dabadeeda in aad loogu dadaalo waxaana laynagu sheegay waxyaalo badan oo kolley tarkiiba oo laynagu jeclaysiinayo oo fadaa'ila ah laynagu sheegay xadiidka saddex iyo toddobaatanaad wuxuu sheegayaa in la odhanayo marka la salaamadnaqsado salaada subax dabadeeda allaahumma ilaahayow miimka waa kor dhigan yahay innii as'aluka anigu waa ku weydiisanayaa cilman naafican cilmi wax tara oo wax anfacaan ku weydiisanayaa bimacnaa ay anfaca wa risqan tayiban arsaaq wanaagsan baan ku weydiisanayaa xalaal ah risqu haddaanu xalaal ahayn dee tayib ma ah eh, yani markaa wanaagsanoo xalaalaan ku weydiisanaya wa camalan mutaqabbalan camal la aqbalaan ilaahu ku weydiisanaya oo aad iga aqbasho camal wanaagsan oo aad aqbasho waxaa loo jeeda camal oo aad aqbasho wuxuu sidaa odhanayaa bacda asalaami min salaati alfajri markuu ka salaamo noqsado salaada subax ayuu sidaa odhanaya xadiiska sidan ku soo aroray waa xadiiskii ummu salama weeye ummu salama oo nabiga sala allahu aleyh wasalam xaasaskiisii ka mida laga soo wariyey inay nebiga ka maqashay calayhi salaatu wasalaam in la yidhaahdo oo waxay tidhi kaana yaquulu fii duburi alfajri wuxuu odhan jiray salaadda subax dabadeeda allaahumma innii as'aluka cilman naafican wa risqan tayiban wa camalan mutaqabbala sidaasuu odhan jiray xadiiska waxaa soo wariyey ibnu maajah ayaa soo wariyey iyo imaam axmed iyo abu daawuud altayaalisi iyo ibnu abi shayba iyo anasaa'i fi lkubraa ayaa soo wariyey xaafid ibnu xajar wuxuu odhanaya waa xadiisun xasan ayuu odhanaya albaani isaguna waxa weeye xadiiska quweynaya oo waxaa jira sanadka waxa weeye kollay markaa badiba sanadka waxaa ku soo aroortay nin nin waxaweye majhuula ku jira oo mawla ummi salama ayaa ku jira ha yeeshee albani wuxuu odhanayaa tabarani ba sagiirka wuxuu ku soo wariyey mucjamu sagiirka sanad jayidu ku soo wariyey marka waxa weeye dariiqa kale ayaa quweynaya marka xadiisku isaguna waa sugan yahay marka waxaa laga qaadanaya ducadaasna in la yidhaahdo ducooyinka caynkaasi cala sabiil adkaar u soo arooray maadaama aynay soo aroorin nebiga in la yidhi gacmuhu kor u qaadi jiroo rafcin jiray waxba gamcaha lama rafcinayo yani ducooyinka ducadii ay soo aroortay gacmaha in sare loo qaado sare loo taago sare loo taagaya ducadii aynay soo aroorin gacmaha in sare loo taago shay soo noqnoqon jiroo nebigu odhan jirayna ah sunnadu waxay noqonaysaa inaan waxba gacmaha la taagin iminka salaadda markaynu ku jirro yacni waxa weeye ducooyin baa salaada gudaheeda dhacaya ducada qunuudda ah mooyaane ducooyinka kale oo dhan gacmaha lama taagayo adigoo ilaahay baryaya rabbi kfir lii warxamnii wahdinii wajburnii ama rabbi kfir lii rabbi kfir lii ku celcelinaya ayaad markaa gacmihii ma taagaysa istiftaaxii marka waxa mid qaar ducooyina ku jira gacmaha inuu taagi jiray nebigu lama soo wariy atixiyaadka marka la atixiyaadsanayo ducaaba ku jirta lafteeda marka waxa weeye atixiyaadka dabadiisa salliga waa duco ducada kale markaa ka dambaysa waa duco hadana waxa weye gacmihii lama taagayo maxaa loo taagi waaye markiisa waa ducooyini waxaa loo taagi waaye waa shay soo noqnoqon jiro haduu nabigu taagi lahaa waa la soo werin lahaa waa la sheegi lahaa marka nebigu gacmaha inuu taagay ma jirto waayo axaadiis baa lagu heli lahaa sheegaysa in nebigu gacmaha taagay marba haddaan la soo rarin waxay noqonaysaa sunno ma aha in gacmaha markaa la taagaa waxaa la mida salaadda marka laga baxo salaadda faralkaa marka la tukado waa shay joogto oo soo noqnoqonayo maalin kastaba shan goor waa shay dhacayi hadday dhici lahayd nebigu sala allahu alayh markuu salaada ka baxo inuu gacmaha duca uu gacmaha taagayo inuu ducaysto hadday dhici lahayd axaadiistaa lagu soo warin lahaa hal xadiis oo loo hayaana ma jiro xadiis qura oo sheegaya in nebigu markaa gacmaha taagi jiray ma jiro markaa jamac ha u ducaynayo ama gaarba ha u ducaystee rafci gacmaha la rafcinayo salaadda dabadeed wax dhici jiro nabiga laga hayo ma aha axaadiistana kuma soo aroorin saas aawadeed ducadii aan gacmaha la rafcin jirin waxba gacmaha lama rafcinayo waxaa la mida marka mu'adinku addimo duca laynagu yidhi akhriya ducadaa lama soo naqlinoo lama soo rarin axaadiista in nebigu sala allahu alay slam gacmaha taagi jiray in saxaabadiisuna gacmaha taagi jireen dabeedna ay odhan jireen allahuma rabba haadihi dacwati taamma yacni akhriyaa la yidhi wax rafciya lama soo werin marka ducooyinka caynkaasee soo noqnoqon jiray ee joogtada ahaa ee aan marnaba axaadiista lagu sheegin nebigu gacmaha inuu sare u qaado sare u taagay waxaa la odhanayaa markaa waxaa sunna ah inaan gacmaha la taagin meelihii ay soo aroortay in gacmaha la taagi jiray oo nebigu taagi jirayna waxaa sunnaa ah in la taago xaalaad caaridoo soo dariyaa timi oo aan yadu joogto ahayn xaalaadka caynkaasoo kale gacmaha waa la taagayaa waayo markaa dee waxay ka mid tahay aadaabta ducaaday ka mid tahay halkana naqli loo hayaa ma jiro shay soo noqon jirayna maaha ya marka fadaa'ishii ku soo arooray gacmaha in la taago baa markaa loo cuskanaya laakiin xaalaadkan kale waxaa ka reebay waa shay joogtooo soo noqon jiray fadiile iyo khayr hadduu ku jiro gacmaha la taagayo xaaladda gaarka ana nebigaa taagi lahaa calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye salaamta dabadeed iyadoo uu nebigu odhanayey astakfirullah astakfirullah gacmaha inuu taagi jiray lama soo rarin tanna lama soo rarin gacmaha inuu taagi jiray saas aawadeed sunnadu waxay noqonaysaa in waxaweye sideeda lagu akhriyo iyadan waxba gacmaha la taagin maadaama nebigu sala allahu aleyh aanu gacmaha sare u taagin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk